وعلى أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxaan ku jirnay baabkii adugu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ku tacalluqsanaa istikhlaafkiisii dee markii uu xanuunsaday ee uu cuslaaday ee ay ku adkaatay inuu masjidki yimaado ama dadkii uu tukiyo abubakar uu amray inuu dadka tukiyo iyo bal umuurihii kuma tacalluqsanaa taas iyadoo masaaisha aynu hore usoo horeyno o ay baqiya un inoo harsanaydee laakiin wixii baabka kuwa tacalluqsanaa iyo masaa-ishii tarjamada kuwa saabsanaa aynu dhammaanba soo wada aragnay axaadiisun baa waxay noo dhinaayeen laakiin macno ahaan iyo fawaa'id ahaan waa waxay noo wada horeeye marka wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala xadaثnي cمr الناqd وxasن الxulwaniy وcبد بن حmayd qala cبd أخbarnي وqال الآkخران xadaثna يعقوب وهو بن إبراهيم بن سعد وxadaثnي أbي عن صالح عن بن شهاaب qاaل أخbarnي أنس بن مالك أن أbا بكر bal xadiidkii hore ama duruqdii xadiidkii de baabkaba intiisa badan qaatay xadiis caaisha ayuu ahaa iyo riwaayaadkiisii baan soo aragnay laba xadiis baa baab ka harsanaayo midna anas ibnu malik baa warinaya midna abu musa alashcari ka abu muuse waxba duruq kale oon kaa marka hore uu soo arooriye aan ahayn ma lehe anas baa isna duruq yeelanaya xagga sanadkana dhammaan horta dadku waa dad aynu soo wada aragnay oo nin cusubi meesha ma jiro <clears throat> saddexan sheekhe uu leeyahayna sheekh keliyay ka wada wariyeene laakiin siiqada amay ku kala dunaayeen taxamulka ah oo cabdi bnu xumaydna wuxuu yihi akhbarani oo ay tilmaamayso inuu markaa uu xadiidka kaba maqlayay isaga yacquub uu keligii ahaa say dee adugu istixsaan ahaan ulaba yimaadaan wastaxsanuu limufradi xadaanii <clears throat> qari'in binafsi akhbaranii suyuudi alfedise labada kale se maxay yidhaaheen xadaanaa yacquubu ayay yidhaaheen labada kale yacquubku ku yahayna waa kan inoo caddeeyey oo wahuwadu waxaan uula yimi hore inuu marar badan usoo aragnay laakiin waxaa jira uun yacquub ibn ibrahim ibn sacad ibn ibrahim ibn cabdiraxmaan ibn cawf oo isna inaguba badnaa ma soo noqnoqday isagii aabihii iyo iyo nin kale yacquub ibn cabdiraxmaan la yidhahyo ninkan isku dabaqo yihiin oo imika yacquub marka la yidhaho nin atbaacu taabiciintii kale oo isba aynu marar soo aragnaa jira la haddaan gaari karna caawa casharkeedaba kuba sugan oo kollay wahuwa ibnu ibraahimna faa'iidada weyna inoo leedahay yacquubun haddii lagu daayo ninka yacquub ibnu cabdiraxmaan alqari ah, iyo dee ninkaniba isku waktiyo aada isugu dhoweeye waxay kale iga weyiinna waa in yar labadoodna magacan way leeyihin labadaba kitaabka sheekada muslim bay u sheekh noqonayaan ishtibaah iyo iltibaas baa iman la waa kan inoo bayaamiyey ninkani waa ina ibrahim ibnu sacd wuxuu yihi markaa yacquubkaasi waxadanii abi kale axaadiis kalena malaa uu sheego kuma cadfantay wowdani san iyadana waxyaala lamida horeynuu soo aragnay oo dee axaadiistii uu soo naqlinaya xadiiskani kaba mid aha xadathanii abi waxadathanii abi can صالح عن iبن شهاب صالحna wayna kaysane bal haddaba aنس iبن malik ba wuxuu yihi أن abا bكri abا bكر kana wuxuu ahaa yuصلي mid tukiye oo ama tukada lahum wa لأجrihim kollay bihimna نusqooyinka qaarkood way dhacday oo bihimna dee aad bay u cadahayba oo uu tukinaye weeye laqbadeena af soomaaliga ama lahumna laamta qaaliban markay sidan tahay laamtii tacliilkayd bay kaba dhigaan oo waxaanu dee salaada utukanaya waa dadka inuu tukiyo kana yuصلي lahum في wajaci rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay xanuunkiisii aladii twufiya fiih xanuunkii aanu kaba kicin uu kuba wafaaday rasuulkii ilaahay ayuu abubakar ayaamo kooban bay ahayd horeynu usoo sheegnay casharka caawina waxba inoogaba suganba ayuu tukinayey <coughs> markii uu rasuulka ilaahay soo gaari kari waaye weeye masjidka xataa idaa kaana yowmul isnayni markay ahaatay ee la helay maalintii isniineed kale waa taama yowmul isnaynna sidaasay kuba raficsantao dee kale dee kaanadu taamo tahayna uma baahno khabar iyo maqaate marfuuceeda ayuunbaabay kuba kaaftoontaa oo dee markay sugnaatay ama wujida dee maalintaa isniineed ee markay maalintii isniineed gashay ay ahaatay walxaal hum dadku sufuufan fi salaati salaada dhexdeediiba iyagoo u taagan ay safaf yihiin oo salaaddii baabay ku jireen oo waa la galay markaa salaadii ayuu kashafa fayday rasuul llaahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay intuu isagooman cidbo garba ahayn istaagay oo halkaa soo joogsado weliba soo gaadhay kadinkii uu masjidka ka soo geli jiray ayuu sitral xujrati xujradiisii daaheedii waa kadinkan uu ka soo geliye masjidka ama uu aqalkiisa marka uu tegayo kaba bixi jiray kii daahii kuba xidhnaa ayuu sarow qaaday fa nadara ilayna xagga yagii buu soo dayey rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu alayh walxaal huwa qaa'imun isagoo taaganba ee xanuunna way ku ogaayeen uu la soo bixi kari waayey bal aanu la kici karahayn maalmihii ugu dambaysayna ama maalintii ugu dambaysayna iyadoo rasuulka garmahaba lahayo waa tii abibakr dhinaciisii lasoo fadhiisiiyey bal markaa taasay ahayd imaka waabo dee xaaladiisu si wuxuu ladnaaday waabay mood ay ahaydba oo u taagnaa xaggoodii buu soo dayay kaana wejahu wejigiisu si uu yahayba ood moddo wejigiisa waraqatu musxafin musxaf waraaqdi macnaha waa xagga bal marka la eego istinaarada iyo saafinimada iyo taas iyo aljamaal albaaric ayaabad waraaq musxaf moodeysay kale cibaarada sharaxa iguma sugan nawowi wuxuu yihi cibaaraة can اljamaal اlbaarici waxusni اlbasharati wasafaaءi اlwajhi wastinaarati waxay cibaaratani ka tahay un quruxda dee aada u saraysay ama u badnayd iyo basharadiisa iyadna fiicnayd ee dhalaalaysay wejigiisa saafinimadii iyo nuurkiisa ayay tani ay kaba ahayd un cibaaro kaba ahayd qurdubi baa isaguna sharaxiisa uu ku leeya mukhtasarka uu kitaabka ku leeya waa kitaabkiisa mufhim la yidhaaho ayuu idhaahaa cibaaratun cama raacahu min jamaalih waxay tani cibaaro ka tahay waxaan iyaga cajab geliyey ee rasuulka ilaahay quruxdiisii ah wa xusni basharati wama-iyati wejio wuxuu markaa kala mid dhigu uga nadiir dhigay xadiis kitaabka inoogu dambeeya haddii an la yidhaaho oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyadoo waqti awqaada kaba mida dad aada u baahnaayo reer mudara oo de aradna dhibaataysna ay yimaadeen rasuulku dadkii sadaqo ku booriyey ku booriyo markii dambe raashina laba keenay nin uu keenay isagoo kiish wada fido ahoo gacantiisa ay kuma dhowday inay qaadi kari weydo ayaaba rasuulki ilaahay intuu farxay baa laftiga wuxua wejigiisii markuu sifaynayay kaanahu mudhabatun waatuu kuba fasiro ama taas baa macnaheedu uu yahay laftii inoo dambeeya bal adigu lakiin bal imika dee tashbihiisan horta waraqatu musxaf uu kuba musxaf aan garanaynaa waktigan uu tashbiiha laba imanayay anas ibnu malikna waa wakti dambay ahayd oo uu dadkan isaga xadiidka ka maqlayba uu warramayey ibnu shihaab oo weliba taabici weyn aan ahayne taabiciintii yaryaraydka mida dabaqaha kasii yaraato laakiin waa taabiciintii yaryarayd umaan kuba tirinaynaa ayuu xadiidka u sheegayo beri aada u dambeysay buu kaba warramay markaasna musxafka agtooda macruuf buu kuba ahaa dee taas walow waktigan dee xaaladan uu kaba warramaya ay jirtay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh maalintaa uu wafaadi doono musxaf urursani aan u jirin waktigaa kama warramaya lakiin dee waktigan dambe dadku xadiidka u sheegaya horta waa arrin ay garanayeen tan ugaba shabahay taas iyadu waa mid xagga waraaqdana de kolley waraaqatan waa mfradti jamiceeduna alwaraq waa tan uu kuba yimaado caleentan dhirta waa tan luqada carbeed waa la yidhaahaa de waraaqdan aan haynana kolley waa la yidhaahaa laakiin waxaa jirta waktigoodaas miyay jirtay iyadana oo musaaxifta ay kuba qornayd waraaqdan ma la isticmaalayay tan ama qardaaskan ma la isticmaalayay ta kolley waktigan waraquhu waktigaa way kaba dambeeyeenba lakiin siduu dee saaxib lmisbaax lmuniir waa kitaabkan luqada ee macruufka ee shahiirka ah waana kitaab aada u mufiidaba ah. kolow kitaabku marka hore kitaab gaara luqadiisii ahayd oo sharaxa waayin ee raafici leeyahay ee uu ku leeyahay wajiizka khazaliba wixii luqad kusoo arooruu sharxaye laakiin dee kitaabkaas weynaayo luqaad badan kulansaday baa kitaab kitaab luqa oo gaara oo kitaabkiiba aan kuba xidhnayn buu uba noqday haddaba wuxuu kaba cabiraa isagoo bacdigood kaba soo naqlinaya imika taas oo kale wuxuu yidhaahaaba dee laakiin waraq markay meelahanba timaadan uu fasirayo horta wixii ay waktigaa hore wax laguma qari jiray ay waraqana u isticmaalayeen iyagu waxaabu kaba cabiraan waa juluudun riqaaq waa waa harka khafiif ahaa oo kollay bal maalan dee ay hab de u samayn jireen kaasa waktigaa wax lagu qori jiraye lakiin kagadka waxaan ay markan dambe laba baxay laftiga kagadna waa mucarabe lakin waa qardaas on iyado wakti ka dambeeyey ayuu yimi o markaa kalaamkoodii hore qadiimkahaba kuma sugnayn calaa kuli xaalin waxa weeyaan waa masaaxiftoodii umuurihii laguma qoray ama juluudaasba laguba qoray ayuu xagga saafinimada iyo dhalaalkiiyo umuurahaas ayuu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh wejiga iyo nuurkiibuu kagaba shabahayey waraqatu musxafin uma tabasama rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa markuu arkay iyagoo dee dariiqo diintoodii kuba toosan imaamkii uu magacaabayna ku daba tukanayo jamciisii uba oogaya oo aataa uba farxay ayuu rasuulka ilaahay muusooday ilkaha caddeeye daaxikan xaariya isagooba qoslaya taaba wey oo wuxuu halkan kuba fasiraya shaarixan anayo imaamkii nawowiya tabasumka rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sababtiisu waa faraxii uu kuba farxay arrinkan uu arkay oo ah inay salaadiiba dee ay iyagii waatan oo sideedii jamaacadii ugu urursan yihiin ay isugu yimaadeen imaamkoodiina raacayaan kelimadoodii ay mid tahay qulubtoodu ay midaysan tahay taas baa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu kuba farxay oo tan baaba dee adigu arrintan ay ahayd sababtii daxigiisu qaala anas baa wuxuu yidhi fabuhitna macnaa waanu wareernay weeye waa taxayarna waa dahashnay oo dee waa faraxan ay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh kuba farxeen markay arkeen isagoo iskaba taagan ay arkeen ba ay u qaateenna inuu caafimaadayba rasuulka ilaahay ma uu soo ladnaaday tiba dee waana kaa xanuunsanayey weliba xanuunkiisu cuslaa bal markaasaabay dee rajo ay galay rasuulkii ilaahay inuu bogsanayo ladnaanayo faraxa ay taa kuba farxeen baa keentay taxayurkoodan iyo dahshadoodan kolle ficilkuna in badan waa u yimaada isagoo majhuulba loo bineeye lakin musama ayun baaba lagu laqbeeyaa oo wuxuu kaga mid yahay afcaal siiqadoodba siiqadaa majhuulka ay tahay lakin se isagu de kolley taasun khaaskuma aha waana u yimaadaa isagoo musamo oo bahito iyo bahuto labadaba culimada luqadu way inoo soo naqliyeen bahuto iyo bahito labaduba musamo u binaysan dee buhitadana waa lasoo naqliye macnaa waxa weeya nima halkan indahashna wataxayarna sababtuna waa maxay wanaxnu fi salaat annagoo salaadii kuma sugan waa min faraxin farax daraadii bikhuruuji rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay bixitaankiisii uu noo soo baxayba ama taa aan kuma farxayno bukhaari riwaayadiisa halkan waxay ahaydba fahamamna an nuftatana waa dee salaadii min alfarxi biru'yati rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam waxaanu kuma haminay ama de ad ah, naftasinaba dheh kolley inan oo waay lafti kolley kaleo ade waxaanu u dhawaanay in nala fidmeeyo bacna aan fidnowno oo salaadiiba aan kaba baxno rasuulka ilaahay faraxaan kuba faraxsanayn daraaddeed waana tan halkan imaka laftigan dee ama taxayurka iyo dahshada keenaya uu halkan ugaba cabiray wanakasu abubakrin calaa caqibayhi abubakarna waa dareemay oo markaasu waa dibbuu u laabmay oo cirbihiisiibuu dib ugu laabmay o dee qibladiisii aan ugaga jeedsan ayuu doonay inuu ama dibbuu u yar dhaqaaqay isagoo dib u dhaqaaqaya liyasila safa si uu safka usoo gaadho oo safkii uu gaadho ayuu abubakarna taa yeelay kolleyna maanta ficilku waxa iskaba badan wasala yasilu in ilaa ay kaba dambayso uu mafcuulkiisa ama dee uu ku gudbo xarfu jar wasala ilayhi laakiin tanna luqada way soo naqliyeen waana tan imika halkan inooguma sugan oo waxba ma odhanayno siday bacda shuraax yidhaaheen cayni iyo nasculkhaafid buu ku nasbisan yahaye dee sidiisaan kol hadday luqadiiba ay caadi too mafcuulun baan ugaba dhigaynaayo liyasila si uu gaadho asafa safkii u gaadho ayoo safkii ka dambeeyey ayuu dib usaa ugu markaa usoo dha dib u noqday wadana waxaanu u maleeyey ana rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay khaarijun mid usoo baxayo inuu yahy lisalaati waana taagan yahay keligii cidima hayso salaaddii inuu usoo baxayo faashaara waa ishaaray ilayhim waa dadkiiba rasuulku xaggoodii buu rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam yagii wuxuu ishaaray biyadii gacantiisii an atimuu salaatakum salaadiina taam yeela oo taasu u ishaaray ishaarada ay garteen oo salaadiini iska dhamaysta ma soo baxayo weeye iska dhamaysta antuna kolley waa tii tafsiiriyad ahayd oo bimacnaa ay bay la mid tahay oo macnuhu iyadoo halkan la yihi un faashaara ilayhim rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam biyadi ay atimuu salaatakum kolley antiina dee shuruuddii ay lahayd qur-aankaba fawaxaa ilayhim an sabixuu bukratan wacashiya waatay kuma fasiraan waanay kuma soo noqnoqotaa kolleyna dee shardigeeda waxaa antu markay tafsiiriyo noqoto inay jumlo ka horeyso jumladaasi macnaha qowlka ay leedahay hadal ama qowlkii macnihii ay leedahay lakiin xuruftii qowl aanay kuma sugnayn qowl oo dee imaka halkan ashaara ilayhim wixii loogama jeeday waa isagoo de inay ishaaradani waxay cibaaro ka ahayd hadalkiisan bay cibaaro kaba tahay marka macno qowl bay leedahay lakiin xuruftii qowl inooguma sugna marka taa daraaddeed iyada jumladaasaa ka horeysa macna qowl jumlada kalena way ka dambaysaa xarfu jarna markaa ma galo marka caynkaasay dee aanu xarfu jarno gelin ayay antaa tafsiiriye yidhaahaano macna ay oo atimu salaatakum waxay tafsiir u tahay fa ashaara ilayhim ti unbay tafsiir u tahay macnaa ashaara ilayhim macnaheedu muxuu ahaa waa tan kumuu hadlayna gacanta ugu ishaareeya salaadiinii dhammaystir qaala anas baa wuxuu yihi uma dakala rasuul اllahi salى اllahu wasalam rasuulkii ilaahay baa galay gurigiisii oo dib unbuu laabmay faarka sitra daahi uu markii hore sarow qaaduu saa usii daayuu laalaadiyey qaala anas wuxuu yihi fatuwufiya rasuul llahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay waa wafaaday min yowmihi dalika maalintii caynkaas ahayd bal intaan duhur la gaadhin ayaa rasuulkii ilaahayba wafaaday salawaat ullahi wasalaamu alayh mintuna bimacnaa fi weyasa ida nudiya lisalaati min ywmi اljumacati oo kale waa fatwufiya rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm min ywmi ay fii ywmihi dalik maalintii caynkaas ahayd ayuu gelinkeedii horeba waktiga adigu duhur horti ayuu rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh wafaaday xadiidku duruq buu leeyahy kolley macnihiisa hore inusoo aragnay waxadaثan weliba inooguma sugnaana dee fadhiisiga ah, xadiidkii caaisha inooguma sugnayd isagu waa maalintii ugu dambeysay kaba waramay iyadoo maanta laba cisho wakti ka horreysay ama intii aan dee maalintii ugu dambeysay rasuulka ilaahay sooba baxo ayay inoogaba warrantay iyo salaadii rasuulka ilaahay dadkii inuu fadhi kuba tukiyey taas intii inooguma sugna isaga waa maalintii dambe uma soo bixin rasuulka ilaahay lakiin uu soo joogsaday halkan وxdثnي cمر الناqd وزهير بن حرب qال xdثna سفyان بن عuyeynة عن الزهري عن أنس qال أنه qاaل wuxuu hi أنس بن مالك آkhiru نdرة نdرtii ugu dambeysay oo nadartu aan eegay ilىa rasuuli الlaahi صلى الlaه عليه وسلم rasuulki ilaahay macnaa aragkii ugu dambeeyey rasuulki ilaahay aan arkay ayaa muxuu yihi kashafa sitaarata yوم الاثنaين kolley aakhiru nadratin waa mubtade oo waa hadal bilaabmay khabarkiina kashafa sitaarata jumladan buu dhacayaa laakiin waxaan qadaranaynaa si laqbadu inoo hagaagto ama tarkiibkuba uu hagaago un xaraf masteriya an baan halkan qadaranaynaa oo maxaan odhanayaa markaan ku laqbayn aakhiru nadrati nadratii ugu dambeysay oo nadartu aan eegay ilaa rasuuli llaahi salى الlahu alay wasalam ama aragkii ugu dambeeyo rasuulka ilaahay aan arkay ankashafa sitaarata yowma الاثnayn muxuu ahaaba oo dee anti marka masriye noqoto waa kashfu sitaarata macnuu noqone inuu fayday rasuulkii ilaahay oo uu markaa laabay daahi maalintii isniineed bihadihi اlqisati waa qisada imika xadiidkan aynu kaba soo maray xadiidkan uu ibnu shihaab saalix kaba warinayey ayuu isaguna sufyaan ibnu cuyeynena ibnu shihaab ama zuhri kaba wariyey oo qisadu waa intaa horeynu soo maray wa xadiidu saalixin atamu waashbacu lakiin xadiidkaas saalix macnaa riwaayada saalix uu zuhri kaba wariyey ayaa riwaayadan sufyaan ibnu cuyeyne intani ay kuba sugnayd ka taabsanayd oo taas baa dheer tan waa ixaaleeyey un kii hore uu ixaaleeyey inoonmadan soo dhammaynba laakiin wuxuu leeyahay riwaayadaa horea ka taabsan oo ashbacna bimacnaa tamu un weeyaane laakiin waa xadiidka hore inu ima kaba soo baxnay un jumladana waa cibaaro aan taa hore kuba sugnayn oo halkan kuba sugnayd وxdثnي محمد بن رافع وعبد بن حمyد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أنه قال abaranii anas bnu maliki anas ibnu malik baa ii waramo qaala wuxuu ihi anas lamaa kaana ywm اsnayni maalintii isneed markay ahaatay gashay ee sugnaatay binaxwi xadiisihima waa labadan aynu zuhri talaamidiisa mid waa sufyaan ibnu cuyeyno riwaayadan imakaan kasoo baxneen dhammayn ah iyo riwaayadii dhammayd ee saalix ibnu kaysaan labadaa xadiis ee iyagu zuhri ay kaba warinayeen mid la macno ah ayuu isaguna maanta macmar ibnu raashidna zuhri kaba wariyo xadiidku waa xadiidu zuhri can anas asxaabtii suuriye kala duunaydna rag saddexa inooguba sugan riwaayadii horreysiisayna tii saalix ibnu kaysaan bay ahayd tan dambe macmarna labadaa imaka hore ee asxaabtii zuuri ka mid ahaa ee zuhri xadiidka kaba warinayay ayay riwaayadoodii macnaheed ay lahaynun wey xadaثna mحamed بن المثنى وhaarun بن cabdاللaahi qaala waxay yidhaaheen labadaas aynu in badan soo aragno sheekada mslimiin xadaثna cabdالصmdi qaala samictu abi yuxadiث cabdالصmd بn cabdالwariث ayaa wuxuu leeyahay aabbahay baan maqlay cabdالwariث isagoo ku waramayo qaala yihi xadaثna cabdالcaزiizi can anasi imika waxa isbedelay anas ciddii kaba warinayso zuhri baa saddexdii dariiqii hore ahayd cabdulcaziz ibnu waxa weeyaan waxa weeyaan ibn abi xaazim baa meeshan soo galay un oo can anasin anas kaba warinamay cabdilcaziz ibn rufiic baan ujeeda in abi xaazim oo ka yarya ka cabdilcaziz ibn rufiic oo anas kaba warinayo qaala wuxuu yihi lam yakruj ilayna noomuu soo bixin nebiyullahi nebigii ilaahay salى اllahu alayhi wasalam halaaan saddex cisho nooma soo bixin oo dee kolley saddex shiyo saddex habeen bayde waa ilaa dhowr iyo toban salaadood ayaanu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh soo bixin oo uu tukinayay abubakr dee rasuulka ilaahay amarkii baanu kuba tukanayay iyo istikhlaafkii haddaba rasuulka ilaahay taas noomuu soo bixinoo waxaa u dambeysayna salaaddii aynu soo aragnay ee caaisho xadiidkeeda kuba sugnaa ee uu rasuulkii ilaahay abuubakar dhinaciisa isagoo fadhiya dadka uu isagu tukinayey abubakarna rasuulka ilaahay sawdkiisa uu dadka maqashiinayey kaalintaasaa u dambeysay bal matalan haddaba intaa soomuu bixin fa uqiimat isalaatu salaadii ayaa la aqiimay oo salaadii ayaa la aqiimay fadahaba abubakrin yataqadamu kolley salaaduna si aynu soo maray waa salaadii subaxbe abubakar baa markaa bilaabay oo gudagalay yataqadamu inuu hore u joogsado hore u joogsaday oo halkii dee uu dadka kuba tukinayay uga horeeyey ayuu istaagay faqaala nabiy llahi salى اllahu عalayhi wasalama bilxijaabi farafacahu kolley horena waan usoo aragnay luqada carbeedna way ku badan tahay qowlka oo lagu idlaaqo ficil macnaa iyadoo laftigan ficilkan qaalo laba yidhaaho oo waxaa loo jeedaana ficil uu yahay qaala bira'sihi madaxaabululabee noqon qaala biyadii isagoo gacantiisiiba wax kuma kor yeelay qaala birijil adugu waana horena wax waynu ugaba soo aragnay xadiidkana waa tan oo macnaha rasuulkii ilaahay maaha hadal imaka tan macnaha uu saa inuu riwaayadii hore kusoo maray waa fayday weeye oo daahii meesha xijaabkani waa halkii sitaarada markii hore aynu kuma soo aragnay daahii albaabkan xujrada ka laalaaday halkan masaajidka uu kaba kadinkii kaba ahaa ayuu rasuulka ilaahay salow qaaday farafacahuna qaaladaa hore waxay inoo faa'iideyneyso qaala bilxijaab ayuun bay tafsiir ama taakiid usii tahay macnaa uu kor yeelay weeye sitaaradii ama xijaabkii falama wadaxa lanaa markii uu noo muuqday wejhu nabiy llaahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulki ilaahay wejigiisii markuu noo muuqday ma nadarnaa maanaan aragba mandaran mandar qado waa dee listiqraaqi ma mada min azamaan daraf u yaala dee had iyo goorna nafyigan un baab u galaa kolleyna waa wax tegay un oo saa daraadeed laa afcalhu qad oo ay dee markaa laga yaaba icaamo iyo waxyaala kolkol kutubta luqada ay soo naqliso laxni bay kuma tiriyaan kole dee dee mustaqbal ma waa wixii tegey waa waktigaa horteedba ama weligayaba maanaan arag mandar kaana ahaa acjaba ilayna mid nooga cajab badan mid nooga bal waxa weeyaan dee aanu kaba jecelahay uga farx badannahay min wajhi nabiyi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay wejigiisii xiina wadaxa lana oo dee rasuulki ilaahay oo maalmo aanay arag ama maalmo aan usoo bixin ayaa isagoo taagan uba muuqday waa ta aan riwaayadaa soo naqlinayna yidhaahn waxaanu uba dhawaanay inaan fidnowno salaadiiba aanu kaba baxno ayaanu uba dhowaanay waxaanay arkeen o is yidhaaheen malaha rasuulkii ilaahay waaba ladnaaday waa xaaladan dee kaba muuqatay oo bal dee subaxdaas kale iyadoo la weydiiyey cali bnu abi aalib oo rasuulka ilaahay kaba soo baxay ayaa la yidhi seebuu ahaa rasuulka ilaahay wuxuu yihi asbaxa bixamd baari'an oo maalintaa wafaadi dooniyo waqtiyadaa wafaadkiisa kaba horreysay si xanuunkii kaba go-ay uu roon yahay oo rasuulka ilaahay waa beriistay isagoo dee bogsanayo bal adeerkii cabaas baaba yidhi arrinku taas maaha waxa weeyaan waan aqaana abuu kaba cabiray wujuuda reer bani cabdilmudalib markay dhimanayso bacda halaatin cabdulcasa ayaa tahay amase de waaba rasuulka ilahi waa wafaadaya waa isagu tan ku aqaanay buu leeyah wajiyada reer cabdimuطalib lakin isagu haddaba waxa la noo tan bay ahayd farxaasay uguma farxeen qaala wuxuu uhi faawmaa nabiy llahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi baa ishaaray biyadihi ilaa abi bakrin an yataqadama inuu hore u joogsado de waa taa aynu soo maray rafdigii hore walow kan daahirku moodo si waxay markaa salaada gelayeen laakiin tii hore adee sariix kuba ahayd salaadii bay kuba jireen fabuhitna wanaxnu fi salaat waa taa aynu soo maray laakiin waa taa aynu soo aragnay wanakaso abubakrin calaa caqibayhi layasila safa tan baana rasuulka ilaahay dee uu amray inuu hore u joogsado halkiisa iskagaba sugnaado wey waarkaa nabiy llaahi salى اllahu alayh wasalam alxijaab wuxuu sii daayey laalaadiyey ama raariciyeyba xijaabkii ama sitaaradii falam naqdir calayhi macnaa dee waa arag annagu aan aragno maanaan karinba xataa maatao dee saacada dabadeedba waa dhintay subaxda ee marka ay barqadii un ay dheeraatay weli duhur aan la gaadhin ayaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh wafaaday marka maanaan karin inaan aragno inaan gaadhno dee ilaa uu dhintayba waa wafaaday adigu rasuulku gelinkii hore maalintaasba bal in kolley umuurahan dee baabku ti u yar baabaysnaa baabka aynu soo aragnay intan dambe xadiidka inooguma sugna xadiidkii caaisha inooguma sugnayd oo dee waxa weya lakiin waxaa ku sugan tarjamada qeybteedii hore istikhlaaf rasuulka ilaahay markuu arkay inuu culus yahay waa kan abubakr dee taas yidhi dadkii tukiyo waxaanay halkan dee kolley qolooyinkii kitaabka ama kitaabkan maaya adigu xadiidka sharxi baan ujeedaa si guud ay yidhaahaan oy kaba qaataan walow aynu saba aragnay dee fadhi waaba kuma tukan karaa imaamkiie khilaafkii ku sugnaaya umuurihii iyo rasuulka ilaahay ficilkiisii hore iyo ka dambe si ay ukala dunaayeen aan sooba marnay ayaa xaaladdu markay taa tahay isagoo fadhi kuma tukiyo waxaa ka roon ba yidhaahaa ma dee istikhlaaf ruux kale uu tukiyo taas baaba kaba mudan waana si rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh yeelay dee ayaamahaas uu cuslaaday uu yeelay xdثna abubكر بن abي شhaybة qال xdثna xuseين بن عalي عan زائdة عan cabdالملك بن عmayr عan abي burdة عan abي muسى qal anhu qal abi burda san hore usoo ogaanay waa in abu muسى الأشcari weeye cabdilmلك بن cmayr iyo abu burdana labadooduba waa laba taabici oo xadiidka kala warinaya sanadkana laga bilaabo abubكر بن abي shayba ilaa abu muسe laga soo gaadhaya dhamaan waa reer wada kufa sanadkii ka horeeyaan soo aragnay moxamed ibn musane iyo harun ibnu cabdillahi sheekhada muslim ahaayeen anasna ku dhammaanayay isaguna sanad reer wada basra ayay ahaayeen waana dee ladaaifta isnaadkay taasi kaba mid tahay bal markaa wuxuu yihi abu musa qaala marida rasuul llahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa xanuunsaday fashtadda waxaa adkaaday maradu xanuunkiisii oo rasuulka ilaahay xanuunkii baa ku adkaaday waana cuslaaday faqaala rasuulka ilaahay wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh muruu abaabakrin abaabakr amra falyusalli binnaasi dadka ha tukiye abubakr amra dadka ha tukiye faqaalat caishatu caaisha waxay tidhi yaa rasuula allahi ina abaabakrin abaabakr rajulu nin weeye raqiiqu qalbi jilicsan kol hadduu qur'aanka aqriyo isma hanan karayo waa ooyaya waa ilmaynaya oo taasoo horaynu taa u soo ogaanay dee riwaayadka kale xadiidkana way kuba timi kolley arrintan waa wax lagu yaqaanay oo dee runbay bay kuba sheegtay walow ujeeddadeeda ay taa kaba lahayd in cid kale ay tukiso aanay arrintan ahayne dee siday ka baqanaysay uun ruuxa rasuulka ilaah halkiisa joogsado dadku inay nacaan ay sharaystaan oy baasaystaan oo israahiil aabahataa kadu ay taa lahayd laakiin arrinkani dee riqadan iyo qur-aanka markuu aqriyayay inuu ooyiyo taasi wax dee xataa qabla markaa hijraba ah, waqtigii uu doonay maka inuu iskagaba tagay ee ninkii ibnu duqunna la odhanayay uu soo celiyey oo kale uu markii dambe masjidka aqalkiisa ka hor dhistay xadiidka tiibcaantiisa ay kuba tihi markaa uu qur-aanka aqriyay inuu ooyey oo kale <clears throat> mataa yaquum maqaamaka markuu haddaba meeshaada istaago laa yastadic ma karayo oo an yusaliya binnaas oo kol hadduu meeshaadii istaago dadkii inuu tukiyo dadkii ma maqashiinayo ee cid kale amar cumar amar faqaala rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh muri abaa bakrin aabakar amar oo falyusali binnaasi dadka ha tukiyo faina kuna saaxibu yuusuf haddaad dumarka tihiin dee kollay iyadii baana khidaab ku ahaa yuusuf saaxiibadihii baa tin kollay cibaaradan iyo waxa looga jeeda iyo walow dee sawaaxibu yuusufna markaan haweeneydii qaradka lahayd ee dumarka soo shirisay si ay yuusuf arag ay u arkaan oo iyada ugu garaabaan ama ugu cudur dee taas markan kuma fasirnay caaishana ahayd de bal kollay ujeedo waa ta aan soo maro macnaha in sawaaxibna saaxiibada taa loogaba jeedo haweeneydii imra'atulcaziiz halkana xafsa hadalka ha laba tidhaahe laakiin iyadaa gelisay oo ujeedadeedna xataa may dareensaneen xafse caashay ahayd oo waxan ay muujisatay iyo waxa kale ujeedadeeda u qarsoon ayaa kala dunayd weeye saa haweeneyda ah, imra'atulcaziizba xaaladeedu ay ahayd qaala markaa abu muuse wuxuu yihi fasallaa bihim abu bakrin dadkii waxaa tukiyey abu bakr xayaata rasuuli llaahi salى اllahu alay waslm intii rasuulka maalmaha saddexdaa iyo habeenadoodii ayaa intee dee uu rasuulka ilaahay kaba wafaadayey dee isagoo dadka tukinayana ayuu wafaaday rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh bal macnaha xadiid kole waa cad yahay wixii maqsuud ahaana waa habeenkii bay inoo horeysay xadiiun baa inoo dambaysa waaba casharka waan wadayna baabu taqdiimi ljamaacati man yusalii bihim ida taأkhara اlimaamu walam yaqafuu mafsadata bitaqdiim wuxuu yihi baabu taqdiimi jamaacati jamaacadii waa jamaacadii horaysiintooda ay horaysiinayaan man shaksi yusalii tukiya bihim iyaga tukiya ay dee qadimayaan ama ay dee ka dalbayaan inuu tukiyo idaa ta'ahara hadduu dib dhacaa alimaamu imaamkii walam yakaafu walxa lam yakaafu aanay kaba cabsan mafsadatan mafsada bitaqdiimi taqdiimka ay ruuxiyay kamida horreysiiyeen ee uu markaasi uu tukiyo dee imaamkii diidataa qoonsado inkiriya waxyaalaha hadaanay kaba cabsanayn mafsado xaggaa kaba timaada bal taqdiimkii jamaacada ee cid saasa horreysiineysay ayuu baabkeedii yahay bal xadiidka ayaan arki doonaa kollay idan rasuulkii ilaahay iyo dee taasna way jireen lakin dee xaaladu hadduu dee naaiblayina imaamkii waa tukinay meeshii isagii baaba tukinaya haddii aanu jirinna kolley dee horreysiin ciddii laba horreysiiyo iyadoo waktiga bilowgiisiiba la dhowrayo haddii dee in yar la sugo wax badan in laba sii sugo haddii bal mathalan si dee awal waktigiina aan u tegin dadkiina aanay wixii dee bal mathalan haddii fadhigaa badan dadka qaarkood dhibi ay kaba soo gaadhsaanay u dhicin adigu kolley wax aan ba'si kuba sugan yahay ma aha haddaan dee mafsado kale oo ka weyn ka ratimaysaa jirin sandee imaamku uu tarjamadiisa kuba tilmaamayo waana nawowi tarjamadiisii maaha muslim tarjamadiisii xdثnي يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي xازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني cمر بن عوف bal سندka xadيiثka waa rag aynu soo wada aragne أبو xازمkan meesha inoogu sugan un de kolley waa nin taabiciya caabid ahaa waacidna ahaa ثiqana ah lakiin أبو xازم kalena oo san oo kale taabiciyana marar baynu soo aragnay ninkan sahl ibnu sacad kama warinaya sian soo ogaanayna waa salamatu bnu dinaar nin la yidhaha waa cid ahaa zaahid ba ahaa ninka ka warinaya abu hurayra ee abu xaasimna salmaan ayaabaa waxa weeyaan dee alashtaci kolley mawaalidoodu kaba mid ahaaye kaasaana weyn oo sahl ibnu sacad raggii madiina kuba dhintee saxaabadii rasuulkaa kuwii ugu dambeeyuu kaba mid yahay bacd alculamaana isagaa ugu dambeeyaabay yidhaahaan oo kolley waa nin mucamar oo aad lakin ama abu hurayra de in badan bu isaga ka geeri horeeyo kaasaa kaba weyne bal adigu tay kala yihiin oo ninkan ka warinaya sahl ee kitaabkana kusoo noqnoqda waa ninka macruufka ahaa ee caabidka ahaa ee salamat ibnu dinar la odhanaya alacraj wuxuu yihi markaa sahl ibnu sacad ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay dahaba ilىa bani camr bni cawfin wuxuu u kacay reerka banu camr bni cawf la yidhaho waa reer aws ahaa waana reerkii quba degayey taasba weeye wuxuu ugu tegeyna liyuslixa baynahum si uu heshiisiiyo oo rasuulka ilaahay baa wuxuu maqlay reerkaas in khilaaf dhex maray way wada hadleen bal dee arrintu hadalba way dhaafto sida bukhaari saxiixiisa meelaha qaarkood sulxi oo kale iyo kuma sugan waaba la isshiiday way isturtuureen oo dhagxaan iyo waxyaalahaasaba isku tuurtuureen waana reerkan uno waa reerkan bani camr bn cofna kolley waa reerkii meeshaa degaya waana reer awsa jiribo dhowrana way ahaayeen oo reerkan banu umayat ibnu zayd iyo dubecat ibnu zayd iyo dee iyagun baabay kaba mid ahayn camr bn cofkan bay kaba mid ahaayeen bal reer kaleo la walaal oo la jaar ahaana waa jiro salim bn cof la yidhah waana qoladii markaa quba degaysay waktigaas haddaba rasuulka ilaahay baa deeta salaad duhur oo gaadhay oo meel markaa la aqiimaya warka loo sheegay salaadii duhur isagaa dadkii tukiyey markaasuu u baxay xaggoodii si uu usoo heshiisiiyo faxaanati salaatu salaadii baa timi macnaa waktigeedii baa galay salaadanna waa salaadii taa ka dambeysay duhur bay ahayd baan nidhi taas waayo xadiidka riwaayadkiisa inooguma sugayin salaadan markaa salaadii casar bay ahayd rasuulkana weli markaa waa maqan yahay salawaat wasalaamu calayh fa waa yimi almuadinu muadinkii waaba dee bilaal ibnu rabaaxe ilaa abi bakrin buu u yimi oo dee qoomka tii uguba fadliga badnaa ahaa faqaala wuxuu yihi atusallii miyaad tu ma tukinaysaa binaasi dadka ma tukinaysaayo fa uqiima markaan aqiimo salaadii diyaar miyaad u tahay dadkii inaad tukisoon ana markaa inay marka la salaada la gelayunbaa iqaamada lala yimaadaa lagama sii horreysiiye aan ana markaa salaadii aan aqiima taas buu yihi kale xadiisku riwaayaadkiisu way dee badan yihinba kutubta inooga sugan riwaayadka waxaa kaba mid ah axmed iyo baaba wariye rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh inuu kuba yidhi haddaan iman waayo salaadu gaadho abubakr dadkaa tukiyo oo macnaa taas buya lakiin halkan waa carde bal inuu yar sugayo iyo de taasi wuu jirto idankaasaa jirayba eh, e lakiin inuu yar sugayo rasuulka ilaahi yar eegayaan iyo ee kola dee galay inuu dee bal matalan salaada waktigeedii un uu tukanayo waktigeedii hore tan buu dee kala weydiinayay bal markaa muxuu yihi atusallii binnaasi fa uqiimu ayaa ii taalla aniga laakiin waa xarakadii dee xarakadan caadigoo taasna wax ictimaad lamaad noqoto inta badan xarakadan ay qalabka yidhaahaan fa uqiima haddaan idhaahno dee fadi waa fadi sababiya istifaamtii baa ka horeyso waa ti ficilka mudaaric nasbinaysay markay an mudmudara dabadeedna waxa nasbinaya haba noqote laakiin bal hadday tani dhacdo idin wada xarakeysantahay iyaduna kolley waa la tawjiihin karaa luqada ama naxو ahaanoo waxaan ka dhigaynaa hadal bilaabmaya una tusalii bالnaasi fauqimu faana uqimu markaa ana waan aqiimayaayo salaadii baan aqiimaya marka haddaan taa nidhaahno e hadalkii hore aan kaba goynaynaa qaala wuxu nacam ha aqiim qaala wuxuu ihi sahl faصalى abu bakrin abu baa tukeeyey dadkii macnaa uu tukaday maaha salaadii waa la dhameeyey sharca fi salaati weeye waayo waxay noo soo socota markii la xidhayba rasuulku inuu yimi un ama dee xadii saasa arrintu ay ahayd salaadii buu gudagalay weeye abubakr waa la aqiimay salaadii buu galay y fajaءa rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulki ilaahay baa yimi wالnaasu wاlxaal annaasu dadku fi salaati salaadii ay ku jiraan fatakhalasa rasuulka ilaahay baa wuxuu kasoo dhex baxay soo dhex maray sufuuftii xataa waqafa fi safi safkii hore ilaa uu soo joogsaday macnaa dee waa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu alayh waaba imaamkii buu soo dhex weeye oo markaasuu soo joogsaday lafdi baa inoo dambeeya fashaqa iyo fakharaja yamshi bayna sufuuf iyo alfaad intuba xadiidka bay kusoo arorto waa isla macne takhalasana waa dadkiibuu kasoo dhex baxay weeye sufuuftii isagoo soo dhex ilaa safkii soo joogsaday bal taas bay ahayd ba dee kollay imaamkii oo kale iyo taasi waaba xaaladee rasuulka ilaahay baaba sameeyey waxaa kale culimadu eh, halkan oo kale ay sheegaanba ruux dee ay kasoo qaado saf baaba kaa horeeya safkii kasii horeeya furja meel ruux qaada kaba banaan tahay ama meel baa banaan iyagu ay awdi waayeen ruuxi safkii waa soo dhex maraya si uu halkaa u galo oo sufuuftii kaa horeysay aba jirteen laakiin saf hore ayaabay meeli banaan tahay banaan dadkii dee walow inay tallaabsi laga tallaabsanayo takadina meeshii ma jiro safkii iyadoo labadii ruux lasoo kala dhex maray si meeshaa loo awdo taasna dee xaaladan oo kale ay la mid noqonaysaa rasuulka ilaahay kuba yimi oo uu dhex marayaa ruuxu safkii markaas si uu dee furjada u awdo marka rasuulka ilaahay safkii uu soo joogsada fasafaqa naasu dadkii baa sacbadii iskuba dhuftay oo tasfiiq waa dee sacbadii baaba isku dhufteen waa dee may ogeyna waktigaasna may hayd ruuxu markuu tambihii iyo taa uba jeedo tasbiixdan rasuulka ilaahay markan uuba sheegay jidaysan markaa may jirin ee taste ay abubakar u baraarujiyaan ayay dee waa xaaladii ay ku baraarujin kari lahayn salaad bay ku jiraan oo mana hadlayaane ayay bal matalan tasfiiqaasay laba yimaadeen wa kaana abubakrin abubakar wuxuu ahaa laa fi salaati ee waa khushuucdiisii taamka ahayd iyo iyadoo laynooba diiday dee salaada dhexdeeda markaan gallo inaan ictifaad laba nimaadno bal rasuulku halaka ayuu kaba cabiray xadiidna wuxuu kuba sheegay ilaahay subxaana watacaala addoonkiisa inuu qaabilsan yahay uu xaggiisa usoo jeedo inta uu salaada ku jiro maa lam yartafit haddaanu isagu hareeraa dayin haddii uu hareeraa daya markaa insarafa canhu ilaah waa ka jeedsanayaaba <clears throat> bal adugu haddaba markaa markaani xaaji tirin weeye abubakar dabacadiisu taas bay ahaydba markaasu laa falama aksar الnaasu tasfiiqa dadkii markay dayn waayeen dadkiina may dayn ay badiyeen dadku tasfiiqi ayuu iltafata dayay bal waxaan dee keenay ina waa waxa shay gariib oo daari oo soo kordhay oo aan salaada dhexeeda laguma aqoonay dadkii la imanayaan fara'aa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay buu arkay faashaara ilayhi rasuulka ilaahay baa u ishaaray salaad baa lagu jira ishaaradii mufhimada ahaydna dee kalaamkii bay laba mid tahay dee salaadii inayna waxba yeelayso hadal ma ah wuxuu u ishaaray rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam an imkus makaanaka waa anti aan lahayn waa tafsiiriyo ishaaradii maxay ahaydba waa meeshaada iskaga nagowo dadka salaada tukiyo wadanahan ku daba tukan weeye macnum farafaca abubakrin abubakr baa sare uqaaday yadayhi labadiisii gacmood ee waa isagoo ilaahay ugu xamdiyaya ikraamkan iyo maamuuskan iyo tashriifkan rasuulka ilaahay sharifay ee isagoo taagan oo joogo safki ku jira uu amrayba inuu dadkii tukiyo oo isaga uu kaba dambeeyo waa tashriif weyn haddaba taasuu ila gacmihiisii sare uqaaday faxamid allahi caza wajala ilaahay buu kuba xamdiyey calaa maa amarahu bihi rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam min dalika waxaa rasuulka ilahay amray arrinkan ahaa ahaa animku makaanak iyo dadka inuu tukiyo uma stakra lakin haddana waa isagoo adabtii ilaalin isagoo dee amarkana ka dhigin inay ilzaam ay tahay baab ikraamun baab maamuusun inay tahay ayuu kaba dhigay markaasaa dee waxaa la raajax noqotay isagoo adabta ilaaliya inay kaba mudan tahayba amarkan fulintiisa waayo umu arag inuu rasuulkii ilaahay ilzaaminayo taa umu arag haddaba markaasuu suma stakhara abubakrin abubakr baa dib usoo joogsaday xata stawaa fi safi ilaa uu safkii ee ku sugnaaday oo uu safkii soo dhex galay وتqdم النبي صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahayna uu hormaray faصalىa dadkii ayuu tukiyey kollay salaadana xidhashada mooyaane wax ragcaadkeeda oo lagala horeeyey may jirin rasuulki ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh exraamkiisu exraamkii abubakr waa ka dambeeyey haddana isagii baa imaamkii noqday abubakarna ma'muum buu noqday dadkiina iyadoo markii hore abubakr imaamkooda ahaa rasuulka ilahi baa salawaat ullahi wasalaamu aleyh dee imika noqday imaamkoodii buu noqdayba uma اnsarafa salaadii buu rasuulka ilaahay dhameeyey o kaba baxay faqaala wuxuu yihi markuu salaadii dhameeyey ya abaa bakrin abaa bakarow maa manacaka maxaa kuu diiday an tahbuta inaad sugnaato macnaa meeshaada aada iskeeta aad taagnaato oo dadka salaadii u dhamayso id amartuka de markaan xiina amartuka wey markaan ku amray maxaa kuu diiday inaad amarkaygii qaadato aada halkaaga taagnaatid qaala abubakrin baa wuxuu ihi ma kana libni abi quxaafata ina abi quxaafo uma sugnaanin waa dee weliba isagii baa isyaraynaya oo ma oran ma kana li iyo isagoo naftiisii kaba cabiray haybo oo kale ayuu imika waa ka naftiisii kaba waramo ina abi quxaafo abihi cuثmaan baa abu quxaafo laba odranayay kolley abihuna muslimat اlfatxi weeye waanu ka geeri dambeeyo walow wax badan aanu kaba dambeyn malaa sanada adugu hadaaba aan laga yaaba inaani buuxsamin oo abubakr ama cumar khilaafadiisa madaxeedii buu dhintay ama afar iyo tobankii hijrada ayuu dhintay abihi oo uu ka geeri dambeeyey haddaba in abi quxaafo uma sugnaanin an yusaliya inuu dadkii tukiyo bayna yaday rasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilahi hortiisa taas buu yihi oo de anigii halkaas oo kale maqaam ii haboon ii munaasiba ma aha rasuulka ilaahi oo jooga inaan isaga aan noqdo ka dad kaba tukinayo isaguna igu daba tukado faqaala rasuulki ilaahay wuxuu uhi rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam isagoo dadkii la hadlaya mali waxaa ii sugnaaday muxuu yo ra'aytukum aan idin arkay akartum tasfiiqa xaal aad badiseen atasfiiqa sacabeynta sacabkan a isku dhufanayseen maxaa u badiseen waxaa ii sugnaaday muxuu yon idin arkay idinkoo sidaa yeelaya oo tasfiiqii badinaya marka rasuulka ilahi iyagii jawaab kama sugina wixii dee mashruuc ahaa buu u sheegay oo wuxuu yihi man naabahu waxa uu kusoo dariyo shay-un shay fii salaatihi salaadiis imaamka tambihiisiibaa kaba mida ah. isagoo salaad tukanayo albaabkii la garaacayo ruuxa bal tambihii oo kale ama uba dhawaaqay bal baraarujintii adigu ruuxa uu ku yimaado wax salaadiisa dhexdeed falyusabix subxaana allah ha yidhaaho subxaana allah haba yidhaaho fainahu shaniye idaa sabaxa ruuxu isagoo salaadii ku jiray oo maxalkii uu tasbiixsanayo rukuuc iyo sujuud iyo aanu ahayn tasbiixuu sare u qaadu ku dhawaaqo ultufita ilayh dee ciddii kale way soo dayeysaa xaggii waa la dareemayaa ama hala ogaado inuu salaaddii ku jiro dee qaradkiisu taas ba ahaa imaamkii tambihiisii oo kan sahwigiisii waxyaala markaa ama waxyaalo dareemaya ama wixii kaleba xaggiisaa la dayayaa ama ujeedadiisiiy wuxuu ujeeday baa la fahmayaaba marka rasuulku wuxu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh wainama atasfiixu linisa tasfiixu wuxuu baaba usugnaaday linisa markii hore tasfiiq bay ahayd tasfiix iyo tasfiiqna waa isla mid barhkood baa ku kala farqiya laakiin waa isla mid un horta taas oo waatan dee kuma tegayno ee barhkood baa se tasfiixana kaba dhigay iyadoo dee masalan gacmaha halkan dee kafka dhabarkiisan iyo kan kale la dhufto oo dee waaba tan tmbih iyo waxyaale loo jeeday leeyihin iyo baraarujin tasfiiquna dee waa markan lahwi iyo lacib iyo waxyaale loo jeedo sacabkii laiskuba dhufanaya lakin dee sa xadiidkaba inooguba sugan duruqdiis iyo dhammaan culimada luqadna ay yidhaaheen taas qowl ahaana kusoo naqliyeen ama barhkood shuraaxduy waa isla mid un tasfiix iyo tasfiiq oo de waa dhufashada gacmihii laiskuba dhufanayo taas bay noqonaysaa taas baa rasuulka ilahi bal duruqda xadiidkan yar wadno kolley fawaaid baan dib ugu soo yar laami doonaa xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna cabdالعaزيز y bn abi yaعni بn abi xaazimi وqala qtaybaة xadaثna yعqub wahuwa بن cabdالرaحman الqariy kilahuma عan abi xaazimi عan سهل بn sacdi bmثl xadiiثi maliki bal mati nooma soo socdo saas iyo sanadka un in yar rijaasha yar eega rijaashuna waa rijaal soo wada maray lakiin bal dee say isu raacsan yihin iyo say u siman yihin iyo si aan u aragno markii hore imaam malik ayaa wuxuu ka warinaya xadiidka abuxaazim oon yihi waa salabat bnu dinar waa taas imikana maxay jirtay labada sheekh ee muslim ama dee me qutaybat bnu saciid oo kale imika waa dee sheekhiisaasunbe ayaaba halkii yaxya ibnu yaxya jooge laakiin yuu ka wariyey cabdulcaziz ibn abi xaazim oo abuxaazimkii baa dhalay waa mid kale haddana in maxaa in laakiin qutayba in hadduu markuu taa yidhi ayuu sheekh labaadna waa leeyahay oo ah yacqub ibn cabdiraحmaan waa ninkii aan sheegayay alqaariyo nin reer iskandari oo qaaro reerkii loo odhanayeyna alqaari umahe waa alqaariyu eh reerkaa qaaro la odhanayey loo nisbeeyey oo ninkii marka dhaweyd aan soo haynay yacqub ibnu ibrahim adigu in yar buu kani ka yar weyn yahay lakiin labaduba atbaacu taabiciintii un taasba weeye haddaba yacqub kaas iyo cabdulcaziz ayaa labadooduba xadiidka abi abuxaazim oo mid ahaan dhalay bay ka wariyeen intaasba weeye horta xadiidkuna laakiin laftigiisu waa kii xadiidkan maalikum buu laba mid yahay e in yar oo ay dee furuq yaro udhexaysay waa kan sheegayo wuxuu yihi wa fii xadiiثihima waa labadan inoo dambeeya yacquub ibnu cabdiraxmaan alqari iyo cabdilcaziz ibnu abi xaazim kuwaasaa imaam malik la siman iyagaana abuxaasim ka wariyey haddaba labadooda xadiiskooda waxaa ku sugnaa farafaca abubakrin yadayhi faxamid allaha eeg lafdigii imaam malik isaga in buu la dheeraayo faxamid allaha caza wajala calى ma amarahu bihi rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam min dalika baa imaam malik kuma sugnay riwaayadiisa laakiin iyagu faxamid allaha intaasay ku kaaftoomeen oo calaa ma amarahu iyo inta ka dambaysa labadoodan riwaayadooda kumay sugnayn maxaa kaloo iyada tooda kuma sugnayd warajaca alqahqara alqahqarana waa dib oo loo noqdo halkay riwaayadii abubaan ka soo maray imaam malikan kusoo maray uma stakara abu bakrin waana la macnown ee isaga iyaga lafdigooda ahaa rajaca alqahqara iyo stakra warajaca alqahqara waraahu waraahu taakiid bay noqona alqahqaraba dib loo socdun ba alqahqara ay tiri waraahuna markaa taakiidun bay noqonaysaa xataa qaama fi safi ilaa uu safkii istaagay oo safkii ka dambeeyey uu galay abubakr xadaثna mحamed بn cabd لlah بn bazici qala aخbarana cabdاlأعlى qala xadaثna cubayd الlahi can abi xaazimi can sahl bn sacd bn saacidi xadiidku waa xadiidkii sahl un saddex nin oo hore oo abu xaazim xadiidka ka wariyey baynu soo aragnay maantana nin afraad un baa soo kordho waa cubaydالlahi بn cmar بn xafs بn cas بn cmar بn الkhadaab صغاar taabiciin kaba mid ah ninkaas baa abu xaazim maanta xadiidkii kaba warinaya ragga kalena waa rag aynu soo wada aragnay cabdالأعlى ibn cabdالأعlى asami iyo ninka hore ina bazic ba ama ina cabdالlahi ibn bazic muxuu markaa cubaydالlah yihi can abi xaasimin can sahl bn sacdi asaacidiyi qaala dahaba nabiy llahi salى الlahu عalيه waslm nebigii ilaahay baa tegey yuslixu xaal uu heshiisiinayo bayna bani camr bni cawfin reerkaas uu heshiisiinayey bimili xadiiihim haddaba xadiidkan cubaydullaahina wuxuu la mid aha raggaa hore saddexda ah waa yacquub iyo cabdulcaziz iyo imaam malik saddexdaas dhammaanba abuxasim kaba wariyey xadiidkooday abuxasim ka wariyeen unbuu la ahaa laakiin muxuu ziyaadiyey wazaada waa cubaydullaahi bnu cumar ayaa wuxuu ziyaadiyey fajaءa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baa yimi fakharaqa sufufa sufuftii buu soo kala jeexay sufuftii buu soo dhex maray weye xatىa qaama cinda الصف الmuqadami safkii hore agtiisii ama dee halkaa dhexdiisii ilah uu soo joogsaday wa fiihi waxaana ku sugnayd riwaayadan isaga ana abaa bakrin rajaca alqahqara sa dee taa horeba ay uguma sugnayd bal xadiidku kolley alfaadihiisii soo aragnay waxaa inooguba sugnayd abubakr marka la eego bilaal uba yimi cibaaradiisii ay taqdiimu jamacati man yusalii bihim maanta mafsadadii uu lahaa hadii aan laga baqanayn iyo wixiina meeshiimaba yaalaan oo rasuulka marka horeba taa sii sheegay oo haddaanan imanay salaadu gaadho abubakr dadkaa sii tukiye arrinku waa inooguba sugan yahay rasuulkii ilaahayna waaba arrintan uuba socday alislaax bayna hadihi اqabiila ama afraadi hadihi xay heshiisintan uu dee heshiisinayo dhexdood fadliga uu islaax leeyahay iyo dee imaamkii iyo ciddii dee kaba hooseysayba inay u soconayaan ay taa kuba dadaalayaan oo dee taas bal de waa fadli weyn waxle aadna laynooguma adkeeye way nooguma sugan tahay taasna iyadna xadiidkan waxaan halkan ii dhigtay shaarixo ruuxan kolba la horreysiinayo markaa imaamkii uu naaib kaba noqonayo te abubakar markaan xaaladiisa eegno de haddaan naaib iyo taasi jirin ruuxa qoomka u mudan ee halkana arrinkan kolba dee loo horreysiinayana uba mudan inuu yahay taas baaba waxa weeye inooguma sugan arrinta kale muhimkee uu sheekhu sheegay halkan sharaxa inooguma sugana ficilka yari abubakar dib uu usoo dhaqaaqay waa kan gacmaha taagay isagoo ilaahay kuba xamdiyaya bal markaa ficilkaa yari salaadii inaanu burinahayn de hadday xaaja ay jirtana iltifaatkii markaa inaanu karaahadii ahayn marka aanay xaaja jirin baa dee diidmadii la diiday ay ahaydba xamdiga ilaahay looguma xamdiyayo marka ruuxa nicma usoo cusboonaato xataa salaad dhexdeed ba noqdo uu ku xamdiyey kolley waa xamdi la maqlay bay ahayd rasuulka ilaahay kumuu inkirin bal xataa gacmuhu sare u qaaday duco ahaan ama xamdi ahaan tiina rasuulka ilaahay kumuu inkirin bal umuuraha caynkaasa waxa weya jawaaskeed iyo arrintan kale muhimka oo ah ruux hadday salaadiisa dhexdeed kuba yimaada wuxun kuba yimaadaan uu baahdo inuu baraarujin ama wax lamid ah <coughs> de inuu odhanayo subxaan allah odhanayo xagga bal marka la eega tasfiiqa cidda lihina waaba dee dumarkao iyagu taama odhanayaane tanay ku kaaftoomayaan laakiin raggii bal tasbiixdaa inay laba imanayaan xadaثnي محamed بن رافع وxasن بن عalي الحلواني جamيعا عن cabدالرزاq qال بن رافع xadaثna cabدالرزاq qال أخبرna بن jurayج qال xadaثnي بن شهاaب عن xadيiث عباd بن زياد أن عروة بن المغيرة أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا mعa رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم تبوka bal xadiidku kolley baabkan janib buu uga munaasib noqonaya lakin xadiidka sidiisaan usoo maray طahaaro iyo halkii almasxu calى الkufeyn baynu xadiidkan kusoo marro waa xadiid mukarara weeye duruqdiisii horan soo aragnay mooye halkan muslim waa soo celiyey oo dee muslim takraar badan waa leeya lakiin takraarkiisa wuxuu u badan yahay meel keliya inuu duruqda kusoo wada arooriyo laakiin meelaha kalena dee way jiraan kanaan arkayna waxaa la arkaa wax horena waan aragnay waxyaalo kalena waan arki doonaayo takraar iyaguba waxoogaaya yani saa uma badnaaninbe oo xadiidka baabkii haddana baab kale uu kuba soo celiyey iyadna kitaabka muslim ay kuba ku jirta yaanay dee badnaanin sida bukhaari <coughs> <coughs> sanadka bal nin keli un baa meesha yar cusub waa ninkan cabaad ibn ziyaad la idhaaho cibaarada way cusubtay can xadiidi cabaad ibn ziyaad <coughs> marka iyada waxay noqonaysaa un taa hore mkbiran an an xadiidi cabaad ibn ziyaad iyadon idhaahno isagoo <coughs> ka waramaya xadiidkii cabaad ibn ziyaad ama cabad ibn ziyadkani xadiidkan unbu muslim kaga jira halkaa keliya xadiidka hore inuu soo maray isagoon ku jirin ibnu xibaan baa ninka tawsiiqiyo dee nin saasa ma sii aha ibnu xibaan un isaga tawsiiqiyey waxaa dhalay ninkii la odhan jiray ziyaad ibnu abi ama ziyaad ibnu abi sufyaanna berigii dambe laba baxay waxay walaaliyeen ninkii cubaydullah ibnu ziyaad la odhan jiray ciraaq kol ka talin jiray waktiyadii xuseen la dilay iyo taas ilaa markii dambe ee la dilayey eh, waktigii mukhtaar ibn ninkaas eh, odhanaya adigu la dilay markii dambe waa la dilay inkaas walaalkii wayo kolna sijsataan meeshii la odhanayay baabuu waali kaba ahaa bal waxaan leenahay waa nin taabiciya qolooyinkan ilmo muqira labada nina ilmo muqira xadiidka ku wada sugnaan doona sanadkooda iyabuu wax kaba wariyaa isagana zuhri iyo waxbay kaba wariyaane ninku waa ninkaa ziyaad ibnu abi ayaa dhalay waxaan leenahay halkaa keliya mooyaane muslim meel kaleu ku leeyahay asal ahaan maba jirto ibnu xibaanna tawsiiqi <clears throat> wuxu uhi markaa bal curwat ibn lmugiira iyo waan soo marnay aabihii أنه curوة غزا waa duulay mعa رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم tabuka ilaa tabuka oo dee duulimaadkii tabuka ayuu rasuulki ilaahay iyo غazwada ayuu laba socday qاala المغيرة مغيرة wuxuu yihi فتبرز رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahay baa wuxuu u baxay qibala algaa'idi meelaha xaajada lagu gutee dee taas xaggeeda uba baxay laftiga tabaraza de waxa weeyaan markaan eegno macnihii oo luqadii ah hore manaa waa kharaja ilى lbaraaz baraazna waa meesha banaan baaba la yidhaah markaa kanifi iyo dad samaystay aan la ahayn sidii dee caadadu ahayd imankaa baadiyiye dadka saasi ay yihiinba meelahaas dee dadka un lagaga muuqa laga qarsoomaya loo baxa xaajadii lalaba taga alqaa'idna horeba san usoo aragnay asalka hore luqadu waa almakan اlmطmaئnu min alard meesha godan ee dhulka ka mid oo de had iyo goor meelahaasna waa meelaha lala tagay oo aaid qaydaan iyo aqwaad iyo uuda way kuma jamciyaan oo uudatu dimashqa meel dee malaa dhulka masaaricdeeda iyo beeraheeda iyo basaatinteeda kuma taalo oo quudo la odhanaya jirto mudee mooye waxaa la arkaa inay godnayd oo kaliya bal haddaba laakiin markii dambe maxaa ku labadaba albarazna waxaan isaga ka soo baxa waa lagu idlaaqay alqaa'idna de waaba tan imika mashuhuroode xaqiiqa iska curfiyaa noqotay alqaa'idna waxaa insaanka kaba soo baxaya inay tahay haddaba in markii xaggaas u baxay weeyaan wakti habeenana way ahayd <clears throat> wakti habeenana way ahayd horeynu usoo marnay gelin dambe ah oo salaadii subaxay dhowday <clears throat> marka adigu xaajadiisa si usoo guto marka haddaan leenahay labadiiba tabarruza iyo qibal alqaa'id iska taakid un bay noqon waayo macno keliya wada tilmaamayan labada laftii faxamaltu macahu waxaan qaaday idaawatan weyso qabla salaati lfajr waa salaadii sabax ka horba wakti habeena falama rajaca rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam hore sian usoo maray rasuulka haddana isaga uu kasii fogaaday uu ka qarsoomayba habeenna way ahaydba xaajadiisii buu soo gutay markuu igu soo noqday ilaya ayuu akadtu aan qaaday anigu uhariiqu anigoo shubaya calaa yadayhi oo wuxuu waxaan bilaabay akadtu macnaa sharactu wey waxaan gudagaloon bilaabay uhariiqu kolley ficilku <laughs> waa iska dee hamsadanu bay bedel kaba ahayd oo ohriiq iyo ohariiq labadaba way soo naqliyaan waana shaygii bedelkaa iyo labadi kii ka bedelkaa labadoodiiba haddana wada joogeen <clears throat> ohariiqu anigoo shubaya calaa yadayhi min alidaawata rasuulka ilaahay buu weysadiibu ugu shubayey waanu weysaysanayey masaladana hore inuu soo aragnay wakasala yadayhi halaata maraatin saddex goor buu gacmihiisii maydhay waa faraxlashadii hore uma kasala waja wejigiisii buu maydhay uma dahaba waa tegey uu doonay weeye oo rasuulka ilaahay wuxuu doonay yukhriju inuu saaro jubbatahu jubbadiisiyo can diraacayihi labadiisa dhirac kollay waxaa la saaraya waa labada diraaco jubbada laga saaraya malaa cibaaradu nooc yar qalbi baa kuwa suganoo uma dahaba yukhriju diraacayihi can jubbatii hore inuu usaaranasay ahaydoo dee dagaalna waa safarna waa lagu jiray iyo jihaadba jubbad ruumi ahoo atmaamteeda iyo halkan gacanta laga geliyaa aada u cidhiidhi ahayd buu rasuulka ilaahay xidhnaa marka saaritaanka halkanna wuxuu doonay intuu jubbadii dib u celiyo markaa gacmaheedii inuu gacmihiisii soo saaro si ila mirfaqeyn uu maydho diraaciisii uu maydho taas fadaaqa waxaa cidhiidhyamay kuma jumbatay kuma waa intan baa kum la idhaaye labadii jubbadiisa labadeedii kum waa halkan gacmaha dee ay kuba markaas laga geliyo tiibaa cidhiiryanto macnaa gacmihiibaa dib markaas dibbay u noqon weyday oo dibbay u noqon kari weyday oo way cidhiiryanto markii hore dee aada u cidhiirhba ahayd faadkhala yadayhi labadiisii gacmood buu geliyey fi ljuba jubbadii xataa akraja ilaa uu soo saaray oo diraacayhi labadiisii diraac min asfal juba macnaa markii uu dee iyadii dib u celin waayey ayuu san yidhi dib buu gacmihiisii u celiyey markaa isagoo jubbadii dhinacan kale ka gashan ayuu xaggeedii hoose uu gacmihiisii ka soo saaray jubbadiina iskamu bixin xatى akraja dirاacayhi min asfal jubba wakasala dirاacayhi labadiisii diraac buu maydhay ilى mirfaqeyni ilaa laga gaadhayo labadiisii mirfaq uma tawadaأa waa weysaystay macnaa weysadii intii kale u taam yeelay weeye madaxii buu masaxay calىa khufayhi lakin waa masaxa calىa khufayhi o iyada lugihii mu khufafkii kamuu saarin waa ti aynu soo aragnay xadiidka weliba durug kala duwan aan kuba soo aragnay markuu doonay mugiira inuu ka saarana uu yihi rasuulka ilaahay dachuma fainii adkhaltumaa daahiratayn uu yihi haddaba labadii khufna uu masaxday waysadii kalena weysaysay uma aqbala xaggii dadkii ayay isagoo mugiira uu la socday soo qaabileen xaggii buu usoo kacay weeye dadkii uu kaga yimi qaala lmugiiratu mugiira wuxuu yihi faaqbaltu macahu rasuulka ilaahay aan maciisii soo qaabilay xataa najidu الnaasa qad qadamuu cabdالرaحman ibna cawfi faصalىa lahum ilaa aan helayba oo markii aan soo qaabilay dadkii oo cabdالرaحman ibnu cawf intay dee rasuulka ilaahay markay raagsadeen iska horreysiiyeen uu salaadii subax tukinayo kale xataa najido ayaan kaba cabira waa sida i xarakaysan xataa najida xataa naasibo waa ti ahayde lakin kolley dee shardiga ah markay wax nasbinayso inuu ficilku mustaqbal yahay waxa weeyaan hadduu xaal noqdo ama xaal lagu awilo markaas iyada xataa ad iskaba noqotaa ama ibtidaaiya noqotaa ibtidaaiyan ujeedaayo ficilka mudaaric ma nasbiso haddii markay xaal uu noqdo wuxuu ama xaal lagu awilayo laakiin marka waxaan ka dambeeya wax soo socda mustaqbal yahay markaas bay ficilka mudaaric nasbisaan xataa qadamuu cabdiraحman ibn cawfin fasala lahum faadraka rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilahi baa wuxuu soo gaadhay ixda ragcateyni labadii ragcadood mid ahaan oo ujeedadu ragcad baabay dhamaysteen ragcaddii labadii oo ku jiro rasuulka ilaahi soo gaadhay faصalىa maca الnaasi aلragcaة الآakhirata dadkii ayuu la tukaday rasuulki ilaahay ragcaddii labaad oo iyada halkan sida abubakar yeelay dib umuu soo joogsan bal isagoo doonay mugiire inuu dib usoo joojiyena rasuulka ilaahay baa uba diiday sababtu markaa hore salaadu bilow uun bay ahayd oo waxba isbedeliyey may jirin wax rasuulka ilaahay lagala horreeyo on exraamka ay un mooye may jirin tan ragcad baa lagala horreeyey dee rasuulka ilaahayna ragcad baaba u harsan dadkiina ragcad baa u dhamaatay oo hadduu halkii galo oo kale de tartiibtii salaadina ay rasuulka ilaahay qayb ay uharsan tahay kolley dee waxaa meeshii ma tii hore lamid maaho sababta ama farqiga udhexeeya labadoodu taabay noqonaysaa falama slma cabdالرaحman بn cawfi ayuu qaama kacay rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yutimu salaatahu xaalu salaadiisii dhamaynayo faazaca dalika muslimiin arrintani muslimiintii bay argagax gelisay faakharu taصbix taصbixdii bay badiyeen falama qada الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam salaatahu rasuulka ilahi markuu salaadiisii dhamaystay ayuu aqbala calayhim xaggoodii usoo jeesto uma qaala wuxuu yihi axsantum kol hadaydaan isugin salaada waktigeedii markuu galay aad tukateen si fiican baa yeesheen baa rasuulka ilah hi wanaag baa samayseen aw qaala wuxuu hi qad asabtum sii toosnayd ayaa waafaqdeenba yaqbiduhum rasuulka ilaahi wuxuu ku kabanayay iyaga macnaa dee uu kuma tamaniyey ficilkooda ay sameeyeen buu kuma ammaanayay isagoo ficilkaas bal matalan qibdadu waa tamani ruuxan isagoo dee ficilkaa wax laba mida laguma tamaniyo macnaha rasuulka ilaahi waa ku ammaanayay weeye iyagii isagoo kuba kantay ansallow inay tukadeen asalaata salaada liwaqtiha waqtigeedii markuu galay ay u tukadeen oo rasuulka ilahi aanu laba sugin bal taqdiimkiina waa inooguba sugayo tan buu weliba cadiya taa hore rasuulka ilaahi baaba sii faray tan rasuulka ilaahay muu farin iyagaa markaa axad kaba mida horreysiiyey bal markaa waa kan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh kuba ammaanay <clears throat> kolayde arrinta wa inooguma sugantay xadiidkana waxyaala kale fawaidiisa kale waan soo mare adigu masaladaas ah <clears throat> imaamkii ama ruuxan dee ruux ixraamkiisu horeeyey inuu haddana ma'muum dib isugu rogo oo imaamki isagoo ixraamkiisu kaba dambeeya salaada uu noqdo haddana kii imaamkii oo kale <clears throat> culimada qaarkood baa waxay kuba tiriyaan rasuulka ilaahay khasaaistiisi inay tahay taas oo isaguna gaartay oo si ibnu sheegto oo de wuxuu kaba dhigaano si waxa laisku waafaqsan yahayba taase lakin de shaaficiyada agtoodaba sida mashhuurka ama culimada qaarkood agtooda de mashhuurka kuba ah xaaladani wey jaa weeyaan oo xataa ruux de keligii xidhay waa hadalkan waxa ka laazimaya oo keligii markii hore xidhay oo de jamac la galay taas kale inuu dib ruux kaba dambeeyey uu markaa niyeyn karo oo isagii markaa halkaa salaadiisii uu kuma xidi karo oo wax iyadna tan ka dhalanaya culimadii kolleyna dee tan unbay kaba qaateen bal waxaan leenahay suuradan bacd alculamaa waxay sheegteen inay khaas tahay rasuulka ilaahay khasaa'istiisi ay kaba mid tahay itifaaqna way soo naqliyeen lakin itifaaq jira ma jiro shaaficiyadna agtooda dee taas oo kale iyo dee qolooyin kaleba agtooda shay jaa-iza weeye waana waxaan daliilkani keenayo dee wax khasaaisna kuma sugnaato ixtimaal kuma sugnaato daliilun bay kuma sugnaatay allah subxana wataala ala alam in yar bay harsan iska dhameeya wala dhibaya hadal xadaثna mحamed بن rاfiع wاlxulwaniy qala xadaثna cabdالرaزاq عن بن jurayji qala xadaثna بن شihaabi عan ismاعيل بن محamed بن sعd waana sعd بن abi waqas horeyn usoo aragnay ninkan عan xمزة بن المغيrati markii dhaweydna curwan soo haynay horeynu usoo ogaanay riwaayadna waxaan kusoo arnay can ibn lilmugirati bal markaa taasna kalaam baa inoo horeeyey oo iyadoo m markaa la ibhaamiyey iyo iyadoo labadan in la kala magacaabay naxو xadiiثi cabaadin qaala mugiratu faaratu waxaan doonay taakhiira cabdالرaحman inaan cabdiرaحman dib usoo joojiyo kol hadii rasuulka ilaahay yimi faqaala الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahay baa yihi dachu iska da allah subحana wa taعala subحaanaka allahuma bxamdika ashhadu an